بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب الأضحية أما كتاب الأضحية tashdiid iyo takfiif labadu way bannaan tahay udxiyadii ayuu kitaab yahay waa maa yudbaxu min annacam waa waxaa la gowracaya xoolaha ka ah taqaruban ilaahi tacala ilahay iyadoo lagu dhowaanayo min yowmi alciidi laga bilaabo maalinta ciidda ilaa aakhir ayaami tashriiq ilaa inta laga gaadhayo maalinta u dambaysa maalmaha hilbiwarashada waa maalinta saddexiyo tobnaad ee bisha caraf waxaa asal u ah qabla alijmaac qowl llahi caza wajal اllahi caزa wajل فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وقوله تعالى فصل لربك وانحر فصل أتك لربك ربك وعيدي وانحر قورع وأضحيدي ساسة مشهورة في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى النبي إنه كأضحيستي بكبشين لبوان أملحين وعدعد ama cadiin iyo madow iskugu jira aqranayna oo geesa leh oo labadooda ku gowrac biyadii gacantiisa ma bisilkii ku dhawaaqay wa kabara takbiirsada wadaca rijlahu lugtiisa wuxuu dejiyay calaa sifaaxihimaa qoortooda waaya hiya tadxiyadu in la udxiyaysto sunnatun sunno weeye mu'akadatun oo la tajibu ku waajibi mayso ilaa bililtizaami in laisku laazimiye mooyaane udxiyadu waa sunno muakada innaga xaqeenna sunno muakada weeye laakiin nabiga xaqiisa calayhi الsalaatu wasalaam waajib bay ahayd oo nabiga alayh slam waajib ku ahayd xadiis baa ku saaroray tirmidiu soo saaray umirtu binaxri waxaa lay faray naxriga wa huwa sunnatu lakum idinkana sunnu idin yahay waaya udxiyadaas haddaba waajibi mayso waa sunno un laakiin waxay ku waajibaysaa bililtisaam qofkii inuu isku laazimiyo oo nadar iyo wax lamida isku laazimiyo hadduu qofkii ku nadro markaa laazim bay ku noqon lakin hadduusan ku nadrin waa sunno hiya udxiyadii waa udxiya waa neefkii marka neefkii sunno ma ahee in la gowraco lagu udxiyaystaa sunna marka waxaa leenahay hiya ay tadxiyadii in lagu udxiyaysto sunnatu sunno weeye laa tajibu waajibi mayso ilaa biltizaamin isku waajibin mooyaane qofkiinu isku waajibiyo wayusannu waa loo sanneeyaa limuriidihaa tadxiyada qofkii doonaya inuu udxiyaysto anlaa yusiila inuusan waxaa weeye goynin shacrahu tintiisa walaa dufrahu cididiisa fii cashri dilxija tobanka dilxijo waxa weye dhexdeeda xataa yudaxiya ilaa u ka udxiyaysto wa an yadbaxahaa waxaa la sunneeyaa inuu gowraco udxiyadii binafsihi naftiisa wailaa haddii kale oo uusan naftiisa ku gowracin falyashhadhaa goobjooga ka ahaada udxiyadaas waxaa sunnaha qofka udxiyada inuu gowraco doonaya in uu una gurin waxaa weeye tintiisa iyo ciddadiisa inuu iska jarin ciddiyaha iyo timaha tobankaa u horraysa ee bisha dilxija bisha dilxija tobankeeda hore inuusan timahana iska goynin cidyahana iska jarin ilaa inta ka udxeeyeysanayo arrinkaasi waa karaaha arrinkaa hadduu sameeyo waa karaaha waxaana taa daliilo ah xadidkii nebigu yuhi alayhi الsalaatu wasalaam xadidka imam muslim ka so saaray min xadii umi slma idaa ra'aytum hilaala dilxija waaraada axadukum an yudaxi falyumsik can shacarihi wa adfaarih haddii aad artaan bisha dilxija iyadoo dhalatay axadkiinna uu doono inuu udxiyeysto ha iska ilaaliyo inuu gooyo tintiisa iyo ciddiyihiisa waay waxaa sunno ah qofku inuu eh, neefka uu ku udxiyaysanaya gacantiisa ku gowraco sidaasaa sunno ah waaya haddii uusan gacantiisa ku gowracin ou qof kale u dhiibo licudrin cudurdaar ama cudurdaar la'aantii ugu dhiibo waxaa sunnaha inuu goobjoog ka ahaado gawraceeda waay xadii baa kuso arooray inkastoo xadiidkani uu daciif yahay uu soo saaray xaakim in nabiga alay sl ku yidhi faaima quumii ilaa udxiyatiki udxiyadaada u kac fashhadiiha goobjoog ka ahow fainahu biwali qaطratin min damiha yukfaru laki maa salafa min dunuubik dhibicda u horraysa dhiiggeeda ah ayaa lagugu dhaafaya wixii tegey ee dunuubtaada ah qaala cmraan bn xusein ba wuxuu hi haadaa laka waliahli beytik arrinkan waxaa iskale adiga yaa rasuul allah iyo ahlu beytkaaga antum am lilmuslimiina caama aduu ahl baad arrinkaa u tahaye mise muslimiintoo dhan ayuu arrinkani u dhaxeeyaa qaala nabig wuxuu hi bal lilmuslimiina muslimiintoo dhan ayaa iskale caamatan se u leeyihin xadiidkan lakin waa xadiid daciif walaa tasixu asixi mayso udxiyadii ilaa min ibilin geel mooyaane wabaqarin lo waqanamin ari wa shardu iblin geela shardigiisu waxa weeye an yacana inuu guda galo fi sanati saadisati sanadii lixaad wabaqarin wa shardu baqarin loda shardigeedan waxa weye wamacsin iyo riih fi aaliai an yacana inuu guda galo fi aaliai sanadii saddexaad wada'nin wa shardu da'nin idihi shardigoodina waxa weeye an yacana inuu guda galo fi aaniyati sanadii labaad wayajuusu waxaa bannaan dakaru lab wa unhaa dhadig wakhasiyun mid dhufaanan ayaa gudaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa xoolihii lagu udxiyaysanayay wuxuu hi udxiyadii ku asixi geel iyo lo iyo ari mooyaane saddexdaa un bay ku asaxaysa waxaan saddexda ahayn nimcooleed ku asixi mayso bilijmac culamada arka isku waafaqsan yahay wuxuu tilmaamay da'da xoolaha lagu udxiyhaysanayo wuxuu ihi geela shardigiisu waxa weeye inay an sano u dhamaystiranto sanadii liaadna gudagalo sanadii liaadna uu bilaabo gudagalo marka waa qaalin an jir ah oo hantii sano u buuxsantay loda iyo riyahana waa inay laba sano u dhamaystiranto sanadii saddexaadna ay guda galaan idahana in sanad uu dhammaystirmo sanadii labaadna ay waxa wey guda galaan culamada arrinka waa isku waafaqsan yahay waxaa lagu udxiyaysan karaa lab iyo dhadig ama geel ha ahaado ama lo ahaado ama ari ahaado lab iyo dhadig midkii aad doonto waad ku udxiyaysan kartaa waaya culamada qaar waxay leeyihiin in labka lagu udxiyaystaa ka fiican maxaa yal hilibkiisaa ka macaan waaya walaa tasixu asix mayse udxiyada ilaa min iblin geel mooyaane wabaqarin lo mooyaane waanamin ai mooyaane saddexdaa xaggoodan bay ka ansaxaysaa in lagu udxiyaysto washardu iblinkeeda shardigiisu waxa wey yacana inuu guda galo fi sanati saadisi sanadii lixaad wabaqarin washardu baqarin looda shardigeeda wamacsin irhiihi fi aaliai sanadii saddexaad inay guda galaan wada'nin washardu da'nin idaha shardigoodana an yacana inay idahaasi guda galaan fi aaniyati sanadii labaad wayajuusu waxaa bannaan in lagu udxiyaysto dakarun labyo waunhaa dhadig wakhasiyun mid dhufaanan neefkii la dhufaanina waa lagu udxiyaysan karaa maxaale nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu eh, ku udxiyaystay laba wan oo dhufaanan si imaam axmed iyo abu dawuud bay soo saareen marka markuu leeyahay wuu dhufaanan yahay waxa weeye labadii xiniyood ayaa laga soo saaray waaya waxaaba la neefka dhufaanan asagaa neefka kale ka hilib macaan oo ka hilib badan wlbaciiru neefkii geela ahaa wlbaqaratu iyo saci yujzi kullu minhumaa mid walba wuxuu ka gudayaa can sabcatin toddoba qof wshaatu neefkii tujzi iyaduna waxay ka gudaysaa can waaxidin wa afdaluhaa waxaa ugu fadli badan baciirun neef geela uma dabeetana baqaratun neef lo ah uma dabeetana neef ida ah uma dabeetana maczun wa sabcu shiyaahin toddobo neef oo ari ah ayaa afdalu ka fiican oo ka fadli badan min baciirin hal neef oo geela ah. wa shaatun neef ari ah ayaa afdalu ka fadli badan min mushaarakatin in laisla wadaago fii baciirin neef geela ah. markuu mualifka noo tilmaamay xoolihii lagu udxiyeysanayey ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa siday u kala gudayaan geela iyo lodu neefka geelah iyo neefka loodah toddoba qof ayuu mid walba ka gudaya toddoba qof baa isla wadaagi karta oo ku udxiyaysan karta toddoba nin baa maalan isla soo iibsan karta neef geela oo ku udxiyaysan karta ama neef lo oo ku udxiyaysan karta waaya waxaana taa daliil u ah xadiidkii muslim ka soo saaray min xadiidi jaabir qaala kharajnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam jaabir wuxuu hi radi allahu tacaala canhu nabiga ayaan la baxnay calayhi الsalaaةu wasalaam muhiliina annagoo xidhan bilxaji xaj annagoo xidhan faamaranaa nabig wuxuuna faray an nashtarika inaan isla wadaagno fi libli geeli walbaqri loodii kullu sabcati toddoba walba mina annaga naga mida fii badanatin neef geela inay isla wadaagaan buuna faray waaya wa fii riwaayati riwaayo kale lahu u sugnaatay muslim naxarnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam bilxudaybiya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xudaybiya waxaan kula gowracnay albadanata neefka geela can sabcati toddoba qof xaggood walbaqarata neefka loodana can sabcati toddoba qof waaya wshaatu can waaxid neefka ariga ahna hal qof buu ka gudaya hal qof oo keliyeet ayuu ka gudayaa laakiin waxaa bannaan in neefka ariga ah uu awaabkiisa la wadaajiyo ehelkiisa iyo axbaabtiisa iyo asxaabtiisa iyo dadku jecel o idil xataa muslimiinto dhan buu awaabkii la wadaajin karaa nabigeena calayhi salaau wasalaam arrinkaa wuu sameeyey sida muslim ku sugan eh, nabiga ala slam daxaa bikabshayni laba wan nabiga ku udxiyaystay waqaala wuxuu ihi allahuma taqabal ilah aqbal min muxamadin nebi muxamed waali muxamadin iyo muxamed aalkiisa wa min ummati muxamadin iyo ummadda nebi muxamed marka tan waa min baab almushaarakati fi hawaab la almushaarakati fi lijza awaabkii baa la wadaagay ijzaagii lama wadaagay la soco yacni neefka ariga hal qof buu ka gudayaa laakiin awaabka waad shriikin kartaa ehelkaaga iyo axbaabtaada inay kula wadaagaan dawaabka udxiyada waxaa ugu fadli badan anwaacda udxiyada neefgeeda hadduu qofku hal neef uun ku udxiyaysanayo nimcooleydii saddexda ahayd waxaa ugu fadli badan geela maadaama uu hilib badan yahay dad badanoo masaakiinana hilibkiisa ka faa'idaysanayaan waxaa soo raaca neef loo ah maadaamuu xagga hilibka ku xigo geeli waxaana tusinayaa arrinkaas inaysa u kale fadli badan yihin xadiidkii nabiga alayh slam uu ku tilmaamay fadliga kalahaadda loo soo kalahaya maalinta jumcaha masjidka man iqtasala ywma اljumcati uma raaxa fi الsaacaةi اlأulى fakaأnama qaraba badanatan wman raaxa fi الsaacaةi الثaaniyati fakaأnama qaraba baqaratan nabig wuxu uhi alay slam qofkii maalinta jumcaha maydhaa dabeetana masaajidka u soo kalahaa saacadda koobaad wuxuu la mid yahay sida qof sadaqaystay neefgeela qofka waxa weeye masaajidka soo gaara saacadda labaadna culammadii sida qof sadaqaystay neef loo ah marka waad artaa nabig ala slm inu kala mufaadaleeyey oo qofkii saacadda koobaad yimidna wuxuu siiyey fadliga hee neefgeela qof sadaqaystay qofkii saacadda labaad yimidna wuxuu siiyey fadliga qof sadaqaystay neef loo ah marka inay kala fadli badan yihin baad garanaysa waxaa soo raaca loodii neef ida ah in lagu udxiyaysto kadibna neef ri ah marka waxaa la yidhaahdaa hilibka idaha ah ayaa ka wanaagsan hilibka riyaha waaya toddoba neef oo ari ah ayaa ka fiican hal neef oo hee geela in toddoba neef oo ari ah lagu udxiyaysto ama arigaas ha ido ama ha riyo ayaa ka fadli badan hal neef oo geela ama hal neef oo lo ah yeelay hilibka arigaa ka fiican midda kale dhiiggii ayaa badanay la daadinaya toddoba naf baa qudha laga jaraya marka taasuu ilaahay subxaana wa tacala ka jecel yahay kana fiican iil ba le maya geelaa ka fiicanoo maadaamuu ka hili badan yahay neef adhi ah ayaa ka fadli badan inuu qofkii ku udxiyaysto inuu lix qof oo kale uu la mushaarakeeyo neef geela meeshuu ayagoo toddoba ay isla wadaagayan neef geela wax ka fiican hal neefoo adhiga ah inuu keligihee ku udxiyaysto saasaa ka fiican maxayd wuxuu la keli noqday dhiiga daadintiisii iyo hilib wanaagsan harduhaa duyada hardigeeda waxaa weeye uduyadii gudaysay salaamatu inay ka nabad gasho min caybin min kulli caybin cayb walboo yanqusu nusqaaminaya laxman hilib falaa tujziu gudi mayso mid weyd ah wamajruuratu mid waala wamaqduucatu bacdi udunin dhegta barkeed midii la gooyey ama dhegta barkeed miduu go-an yahay wadaatu carajin curyaanniyo miduu saaxiiba ah, wacawarin ila'aan miduu saaxiiba ah, wamaradin xanuun miduu saaiiba ah, wajarabin cadho miduu saaxiiba intaasoo idil oo curyaannimadaas iyo ila'aantaas iyo waxaa weeye xanuunka iyo oo bayinin cad walaa yaduru dhibi mahayo yasiiruhaa intanan soo sheegnay afarta ah keeda yar waxba yeeri mahayo walaa fakdu qarnin gees inay weydana waxba yeeri mahayo udxiyadii wakadaa saasoo kale shaqu udunin dheg jeexeed waxba yeeri mahayo waaqbuhaa dhegta duleelkeeduna waba yeeli maayo iax qultu waxaan idhi alaصaxiixu almansuusu aiixa arinka saxiixa ee waxa wey naska shaaficina ku soo arooray yaduru udxiyadii waxbuu yeelayaa yasiiru jarabi cadhada keeda yar wallahu aclam halkan wuxuu ku tilmaamayaa shuruudda looga baahan yahay neefka udxiyada marki laga soo tago da'diisa xagga yani badqabkiisa waxaa shardi aha buu yidhi neefka udxiyada gudaya in uu ka nabadabo ka qabo ceeb walba oo hilibkiisa nusqaaminaysa haddaba neef weyd ah oo bilaa dhuux ah yani weyddiisu aad u daranta ma gudayo waaya waxaana taa daliilu ah xadiidkii tirmidi soo saaray saxiixna uu ku tilmaamay arbacun laa tujziu fi ladaaxi afar udxiyada ma guduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcawraa ti ishaal ayd albayinu cawaruhaa ila'aanteedu iska caddayd walmariidatu tii xanuunsaneed albayinu maraduhaa xanuunkeeda u caddaa walcarjaa tii naafada ahayd ama curyaanka ahayd albayinu carajuhaa naafanimadeedu ay caddayd walcajfaa tii weyda ahayd allatii taasoo laa tunqii dhuux aan lahayn dhuuxba aan lahayn waaya neefka waalanna ma gudayo udxiyadii waa neefka ku meeraysanaya meesha daaqa ah oo dee aan waxba cunayn maanta o dhan ba meeshii daaqa ku meeraysanaya waxna cuni maayo sidaa darteed waxay keenaysaa neefki inuu weydsanaado waaya sidoo kale neef dhegta badh laga gooyey oo dheg jaran asna ma gudayo xataa haddii dhegta wax yar ka maqan yahay maxaa yaele dhegtu waxay ka mid tahay hilibkii la cunaya marka qayb dhegtii ka mid a ah hadday go-an tahay dee qayb hilib ka mida ah ayaa maqan tii curyaannimada u saaxiibka ahayd ee curyaanka ahayd ama isha la'ayd ama xanuunsanayd ama cadhada qabtay ma gudayso laakiin waa goorma waa markay waxyaabahan oo idil ay wax muuqdo ay yihiin yani neef naafanimadiisu caddahay ama illa'aantiisu caddahay ama xanuunkiisu cad iyo xanuun dara bahayo ama waxay cadho dara bahaysa oo cad ayaa haysa marka bayin markuu leeyahy afartaaba u laabanaysa bayin oma laabanaysa cadhada un keliya afarta la soo sheegaba way u laabanaysaa carajkii iyo cawarkii iyo maradkii iyo jarabkii intaas waxeeda yar waa iska sahlan ee sahalka ah waxba yeeli maayo neefkii haddii curyaannimo yaroo de waxba aan yeelayn oon laga dareemayn uu leeyahay ama xanuun yaroo khafiifa ama caddo yaroo khafiifa ama waxa weeye la-aan yaroo khafiifa oo ishiis macnaha xoogaa cillad yarba ku jirta laakiin ila-aan weyn ma hayso taasi waxba yeeli mayso maxaa yaele xadiidkii de aan soo sheegaynay wuxuu ku cileeyey bayin albayinu cawaruha albayinu maraduha albayinu carajuha marka xadiiku bayinkaas ku caddeey waaya tii gees kale ayd aydna dhib ma neef geesihii ka go oo bilaa geese ah waa lagu udxiyaysan karaa sidoo kale neefka dhegta jeexan ama dhegtiisu ay duleesho waa lagu udxiyaysan karaa laakiin waxaa shardi ah dhegtii in aysan waxba ka dhicin dhegtii inaysan he ha jeexnaato ha dilacsanaato dhegtu laakiin dhegtii ina hee ay dhammaystiranta haba dilacsanaatee ama ay duleesho laakiin dhegtii waxba ayna ka maqnayn nabi waa ka daba tegey qowlkii raaficu yidhi jaraben bayin cadho cad inaysan qabin walaa yaduru yasiiruha markuu yidhi cadhada inay ku jirtaa soo ma oo cadhada yarta ah waxba yeeli maysu yidhi markaasu nabi wuxuu yidhi aلصaxiixu اlmansuus yaduru yasiiru jarab cadhada inteeda yar xataa dhib bay keenaysa hadday cadho yar xataa qabto udxiyadii ma gudayso sababto ah cadhadu waa xanuun darano waxa weeye neefkii hilibkiisii saamayn ku yeelanaya hilibkii baa ku xumaanaya dhuuxii saa darteed ma gudayso waxa weeye haddii neefkii uu cadho qabo wa sharduhaa udxiyada shardigeedu waxa weye salaamaة inay waaw ka nabad qabto min caybin caybtaasoo yanqusu nusqaaminaysa laman hilib falaa tujizu ma gudaysa cajfaa mid weyda majruuratu mid waalan wa maqduucatu bacdi udunin dhegta barkeed mid go-an wadaatu carajin mid curyaannimo u saaxiiba wa cawarin ilaaan wa maradin xanuun wa jarabin cadho bayinin oo cad intaasoo wada cad walaa yaduru dhibi maayo yasiiruhaa intaa aan soo sheegnay afartaa keeda yar waxba yeeli maayo walaa faqdu qarnin gees waayitaankiina waxba yeeli maayo udxiyadii wakadaa shaqu udunin dheg jeexeedna waba yeeli maayo waaqbuhaa iyo duleelkeedu ilasax qultu waxaan idha asaxiixu lmansuus waxa wey yaduru inuu dhibayo yasiiru ljarabi cadhada keeda yar wallahu aclam wayadkhulu wuu gelayaa waqtuhaa waqtigii udxiyadu wuxuu gelaya ida irtafacat الshams cadceedda hadday kor u kacdo ka sida waran oo kale ka ay ka qadr rumxin waran qadarkii oo kale yowma naxri maalintii waxa weeye dhuundhowga waxa weye xoolaha la gowracayo waa tobnaade uma dabeetana mada uu tago qadru ragcatayni laba ragcadood qadarkood wa khubatayni laba khubadood qadarkood khafiifatayni oo khafiifa wayabqaa waktigii udxiyadu baaqi buu ahaanaya xataa taqruba ilaa cadceedda ka dhacdo aakhira tashriiqi maalmaha hilbawarashada maalinta u dambaysa ilaa cadceedeeda ka dhacayso qultu qaala nawi wuxuu yihi irtifaacu shamsi cadceedda kornoqoshadeedu fadiilatun waa fadiilo waa hay wanaagsan wahardu laakiin shardiga waxaa weeye duluucaha ceedda inay soo baxdo uma dabeetana mudiyu qadri ragcatayn laba ragcadood qadarkoodii inay tagaan walkhudbatayni iyo laba khudbadood qadarkood wallahu aclam waaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa wakhtiga udxiyada la gowracayo wuxuu ihi wakhtiga udxiyada wuxuu gelayaa markii cadceeddu ay kor u kacdo waxa weeye qadar rumxin waran qadarkii indhan maalinta yom naxr horta waa maalinta tobnaad maalinta tobnaad ee waxa weye bisha dilxija ama bishaan u naqaana caraf maalinta tobnaad ayuu gawrici gelaya waktiguu gelayana waxa weye markii cadceedda ay soo baxdo maalinta tobnaad ee ciidda ah cadceedduna waxoogaa ay kor u kacdo qadar rumxin isha aragtideeda in waran qadarkii dhan waxaa lagu qiyaasaa taqriiban labiiyo toban mir ilaa han iyo toban mir meelahaas marka laga bilaabo xilligii cadceedu ay soo baxday isla markaa wakti uu tago dhan in lagu tukan karo laba ragcadood waa laba ragcadood salaada ciidda iyo laba khudbadood oo khafiifa laba ragcadood iyo laba khudbadood oo khafiifa intaba khafiifiya laba ragcadood khafiifa iyo laba khudbadood oo khafiifa khafiifataynka dabcan waxay wasfi u tahay khudbataynka laakiin ragcataynkan waa saas oo kalo laba ragcadood fudfudud iyo laba khudbadood fudfudud waktiga udxiyadu baaqi buu ahaanaya ilaa cadcadda ka dhacayso maalinta u dambaysa ayaamu tashriiq yani waktiga u dambeeyana waxaa weeye maalinta saddexiyo tobnaad ee bisha carafo markay cadcaddu dhacdo markaas u dambayso waqtiga udxiyada markaa uu tegey waxaa weeye wixii intaa ka dambeeya lama guurici karo ee udxiyada laakiin maalin tobnaad baa la guurici karaa kooiyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad inta waad guurici karta waa afar cishadaa afar cisho ayaad gurici karta halkan aan nidhi eh, waa in waktigii eh, salaada la tukanayay salaada ciid iyo khudbateynkoodiiba uu tagaa shaaficiyadu maysan dhihin in salaaddii laga soo baxaa maxaa yeele wixii u dhigmayay sheegeen waxa laga yaba salaaddii dib loo dhigo innaga hadda waktiga aad baan u raajinay wadaaseenoo waxa wey wax laga yaba mar qarkood saacad inay qaadato ama saacad iyo badh ama laba saacba sideedda laga so dara dhici karta sagaalkiiba iska tukadaan bu reermiigu marka dadkii waktigood mundabit maaha marka haddii la dhaho ma gawraci kartid ilaa salaadda laga soo baxayo dhib bay noqon in gawraci raagay noqonaysa waxaana sunnaha gawraca in la dedejiyo oo wakti hore la gawraco marka culammadu daabit bay u sameyen waxay dhaheen waa in wakti lagu tukan karo salaaddii ciid iyo khudbataynkoodii in ku filan waa ina tagaan cadceedda markii soo baxda laga bilaabo isla marka ay tagaan qadar laba ragcadood la tukan karo xataa takbiiraad kuma jiraan laba ragcadood inta laga tukan karo iyo laba khudbadood marka waxa laga yaba nus saac oo ku filan intaas nus saac oo badaa ku filan marka cid marka soo baxdo ilaa nus saac marka soo wareegto kadib baa la gowrici karaa wey ayadoo xataa salaadii aan weli la tukanin shaaficiyad marka arka wuxuu daliishadeen xadiidka saxiixan ku sugnaa awala maa nabda'u bihi fii yowmina haada waxa u horreeya ee maalinteena ku bilaabayna nusalli waan tukanina uma dabeetee narjic waan laabanayna oo fananxar waan gowracayna faman facala dalika qofkii sidaa yeela faqad asaaba sunatana sunnadeenu asiibay waman dabaxa qofkii gowraca qabla dalik intaa ka horna fainamaa huwa laxmu waa un hilib qadamahu uga hormariy lahli ahalkiisa laysa min anusuki cibaadadii waxaa weeye udxiyada waxba kama aha fii shayin waxba kama aha muttafaqun calayh marka xadiidku wuxuu sheegay in la tukanayo maalintaas wax orey lagu bilabi waa tukanayna nabig ala slam kadibna waan gowracayna qofkii sidaa yeela sunnadii waa asiibay qofkii intaa ka hor gowracana waa hilib marka halkaa waxay ka qaateen macnaha xadiidkay ka qaateen in waktigaa un la eegayo maqsuudku waa waktiga ee in marka cabeed saa u soo baxda aan gowracaynine inta waxa wey salaada ciidda la tukanayo khudbataynkii ciid laga soo dhammaanayo intaa un ama ficliyan ha la sameeyo ama yaan la samayn maqsuudku waxa wey waktigii la tukan lahaa ciidda inuu tago marka waxay eegeen maqsuudkii bay eegeen ee daahirka lafdigun mayna eegin ibnawi marka wuxuu leeyahay irtifaacu shamsi waa fadiila markan uu leeyahay ida irtafaca wayadkhulu waqtuha ida irtafacat shamsu ka rubxin taa shardi ma u leeyahay laga bilaabi maayo waktiga aan leenahay qadru ragcatayni wakhudbatayni khafiifatayn marka cadceedu kor u kacayso cadceed marka kor u kaca laga xisaabin maayo waxa laga xisaabinayaa taasi waa fadiile duluuca ma la eegaya ashardu duluuca inay soo baxdo ma la egaya markay saa u soo baxdo cadceedu ayaa laga xisaabinayaa qadr ragcatayni wakhudbatayni khafiifatayn a inay soo bado weye uma mudiyu qad ragcatayn khudbatayn ay tagaan wuxuu ihi wayadkulu waktua waktigii waxa weeye udxiyadu wuxuu gelaya ida irtafacat shams cadceedaad ay kor u kacdo ka rumxin qadar waran indhan yowma naxri maalinta waxa weeye dhundhowga waa maalinta tobnaade maalinta ciiddahe uma dabeetana madaa uu tago adru racatayni laba ragcadood qadarkoodu khudbatayn laba khudbadood khafiifatayn oo fudfudud wayabqaa baaqi ahaanaya wakhtiga udxiyadu xataa taqruba ilaa cadceedda ka dhacdo aakhira tashriiqi maalmaha hilboorashada maalinta u dambaysa qultu waxaan irtifaacu shamsi cadceedda kor noqoshadeeda fadiilatu weeye washardu shardigu waxa weeye uluucaha cadceedda inay soo baxdo uma dabeetana mudiyu qadar ragcatayni walkhudbatayni labadii ragcadood iyo labadii khudbadood qadarkooda inay tagaan wallahu aclam waman qofkii nadara ku nadaraa mucayanatan udxiyatan udxiya mucayanatan oo la cayimay oo lilaahi calay ilaahay wuxuu gu leeyahay an udaxiya inaan ku udxiyaysto bihaadihi neefkan inaan ku udxiyaysto lazimahu waxaa ku waajibaya dabxuhaa neefkaa inuu gowraco fii hada alwaqti wakhtigan aan soo tilmaannay fain talifat neefkii haddii uu dhinto shaya calayhi wax lagu leeyahay ma jiro wain atlafaha asagii lazimahu waxaa ku waajibaya an yashtariya inuu ku iibsado kusoo iibiyo biqiimatihaa qiimihii neefkaa dhintay milahaa neef la mid ah wayadbaxahaa neefkaasna uu gowraco fiihi wakhtigaan soo sheegnay wuxuu idhi qofkii ku nadraa udxiyo mucayana mucayan markuu leeyahay wuu magac dhabayaa ama uu ishaaraya wuxuu leeyahay neefkan ayuu ilaahay igu leeyahay inuu ugu nadray inaan ku udxiyaysto neefkan maalan neefkan rida ah ama wanka ama orgigan ayuu leeyahay marka neefkiibuu cayimaya oo maga dhabaya hadduu mar saa u cayimo ku nadro de markaa waa waajib inuu neefkahe uu gowraca waktiga waktigaa aan soo sheegaynay ee udxyada la gowraco waa inuu gowraca kamana horraysiin karo kamana dambaysiin karo waaya haddaba haddii neefkii uu dhinto intaan la gaadhin waktigii intaan waktigii udxyada laba gaadhinba ayuu neefkii dar ilaahay u dhintay sigaa iska dhintayba wa lagu leeya haba yaraatee ninkaas ma jiro maadaama asaguusan gaabinin neefkana gacantiisa ammaanu ku ahaa marka muusan makansaninu gogaao marka wa lagu leeya ma jirto haddiise asagu gacantiisa ku dilo neefkii waxaa waajib ku ah inuu hee neefkii waxa weye qiimihiisii mid la mid ah uu kusoo iibiya neefkii mid la mid ah waa inuu qiimihiisii uu ku soo iibiya dabeetana uu gowraco wakhtigii udxiyada in soo tilmaamay man qofkii nadara ku nadra mucayanatan udxiyatan udxiya mucayanatan oo la magac dhabay faqaala dhahaa lilaahi ilahi wuxuu leeyahy calaya dushayda an udaxiya inaan ku udxiyaysta bihaadihi neefkan lazima waxaa ku waajibaya dabxa inuu gowraco fii hada alwaqt dabxa neefka inuu gowraco fii hada alwaqti wakhtigan fain talifat hadday dhimato udxiyadii uu cayimay qablahu wakhtiga ka hor falaa shaya calayhi wax lagu leeyahay ma jiro wain atlafaha asagoo hadduu dilo udxiyadaas lazimahu waxaa ku waajibaya in yashtari inuu kusoo iibsado biqiimatiha qiimaheedii milaha mid la mid ah wayadbaxa uu gowraco kolkaa fiihi wakhtiga dhexdiisa wain nadara hadduu ku nadro fii dimmatihi dimmadiisa hadduu ku nadro uma dabeetana cayama uma dabeetana cayana shaygii uu ku nadray uu cayimo ou magac dhabo lazimahu waxaa ku waajibaya dabxuhu inuu gowracay wuxuu cayimay fiihi wakhtigaan soo sheegnay fain talifat mucayanadii hadday dhimato qablahu wakhtigii ka hor baqiya alaslu asalkii ayaa hadhaya calayhi dushiisa filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu qofku hadduu dimadiisii wuxuu ku udxiyaysanayay ku nadro oo maalan wuxuu yidhi lilaahi calaya udxiya ilahay wuxuu ugu leehay marka waa dimadiisu saaray udxiyo mucayana markaa muusan magac dhagin wuxuu yidhi ilaahay wuxuu leeyahay udxiyo haddaba dimadiisu saaraya udxiyadii asagaa laga rabaa inuu la dabeetana uu cayimo wuxuu yidhi neefkan ayaan udxiyadii ka dhigaya maalan neefkan looda ama neefkan geelah ayaan ka dhigayaa buui udxiyada udxiyadaydii aan ku nadray waxaa waajib ah neefkaa uu magacaabay inuu gowraco waktigii udxiyadii soo sheegnay maadaama uu cayimay neefkii haddaba neefkii la cayimay ee nadarkii dimada saaraa oo ka cayimay haddii uu dhinto intaan wakhtigii la gaadhin ka hor asalkiibaa dushiisa saaran maxaa loga jeeda asalkiibaa dushii saaran marka hore soo nadrka dimadiisa muusan ku nadrin oo muusan lilaahi calaya udxiya soo muusaa dhigin dee neefkan dhintay muusan ahayn kii uhee marka hore uu cayime ma ahayne dibbuu ka cayimay udxiyada dimadiisae saarayn ee neefkan uu cayimay dibbuu ka keenay marka masaladan tii hore way ka duwantay tii horena wuxuu idhi ilaahay waxaan ugu nadrin neefkan inaan ku udxiyaystaa hadduu neefkii dhinto waxba laguma le laakiin kan maadaamuu lilaahi calaya udxiya ilahi wuxuu le udxiyo kadibna uhee neef uu magacaabay i neefkanaan ka dhigi doonaa neefkii aan ku nadray hadduu neefkii uu dhinto kii asalkii baa lagu leeyahay asalkii oo inuu neef kale keena laga rabaa neef kale inuu keena laga rabaa wain nadara hadduu ku nadra fii dimatihi dimadiisii uma dabeetna cayan oo magacaabo lazima waxaa ku waajibaya dabxu inuu gowraco neefkaas fiihi wakhtigaan soo sheegnay fain talifat hadday dhimato qablahu wakhtiga ka hor baqiya alu aleyh asalkiiba baaqi ku ahaanaya baqiya alu asalkii baa ku hadhaya calayhi dushiisa filasax asalkuna waa maxay waa nadarkii dimada saaraa wean wtushtarad waxaa loo shardiyaa niyatu niyadii cinda dabxi gowraca agtiisa in lam yasbiq hadduusan hormarin tacyinun cayimaad wakada waxaa lamida in qaala hadduu dhaho jacaltuhaa neefkan ariga waxaan ka yeelay udxiyatan udxiya ka dhigay filaa saxi muctaba haddaan qabanno wain wakala haddii u wakiisho bidabxi gowraci nawaa uu niyeysanaya cinda icaa'i lwakiil wakiilka markuu dhiibayo oo mase dabxii markuu wakiilku gowracayo halkan wuxuu ku tilmaamayaa wakhtigii niyada udxiyada lala imaanay wuxuu hi niyada udxiyada waxaa lala imaanayaa oo shardi ah markuu gowracu dhacayo waa hadduusan tacyiin jirin in lam yasbiq tacyiin haddii uusan hore usii cayimin neefkii waa inuu markii he uu gowracayo u niyeystaa wuxuu niyeystay hore inuu neef ku udxiyaysto dabeetana xoolihiisii mid ka miduu soo qabta waa inuu markaa u niyeystaa udxiyaduu niyeystay iyo neefkan muun isku xidhay marka niyadaas isku xidhaysee waa inuu markaa u niyeystaa waaya inama alcamalu bniyaat waaya waxaa la mid ah hadduu marka hore u cayimay oo u dhaho maala jacaltuhaa neefkana waxaan ka dhigay udxiyo ayadna waxaa loo baahanyay markaa uu gawracayo inuu niyeysto tacyiinkeeda hore kuma fillo tan khilaaf baa ku jira marka niyadii baa loo baahanyahay taasi waa haddii asagu uu gawracayo hadduu qofku u wakiilanayana gawraca qofkii markuu ku wareejinaya neefkii uu siinayo ayuu niyeysanaya udxiyada ama qofka markuu gowracayo ayuu udxiyada niyeysanaya ama qofka markuu gowracayo ayuu niyeysanaya labadaa midku doono ama markuu udhiibayo neefkiibuu niyeysan wakiilku udhiibayo ama markuu neefkii la biraynayo ayuu niyeysanaya udxiyada ويuشhtarد waxaa la shardiya niyatu niyadii cinda dabxi marka la gowracayo neefkii lam yasbiq hadduusan hormarin tacyiinun cayimaad la cayimaya neefkii lagu la udxiyeynayay ama udxiyada laga dhigayey wakada waxaa la mid a ah in qaala hadduu dhaho jacaltuhaa neefkan waxaan ka dhigay ridan tusaale ahaan udxiyatan udxiyan ka dhigay filasax wain wakala hadduu wakiisho bidabxi gawraci qof hadduu wakiisho nawaa wuu niyeysanaya cinda icaa'i lwakiil wakiilka markuu neefkii u dhiibayo aw dabxii ama wakiilku markuu gowracayo neefkii walahu waxaa u bannaan qofkii udxiyada gowracayay qofkii mudaxiga neefka ku udxiyaysanaya alaklu inuu ka cuno min udxiyati taawucin udxiyo sunnaa inuu ka cuno ayaa u bannaan waicaamu اlaqhniyaai akhniyadii inuu quudiyaa u bannaan laa tamliikum inuu milkiisiiyeysa ooma bannaano wayakul wuxuu cunayaa uluan saddex meelood meel buu cunayaa wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeya maye nisfan nis buu cunayaa walasaxu muctamedu waxaa wey wujuubu tasaduqi in la sadaqaysto inay waajib tahay bibacdi barkeed walafdal waxaa fadli badan bikullihaa see u dhan tahay inuu reebo cantuugooyin yatabaraku barakayssanayo biaklihaa cunideeda wayatasadaqu wuu sadaqaysanayaa bijildiha harageeda aw amase yantaficu bihi wuu dheefsanayaa waaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa xugumka in laga cuno udxiyada wuxuu hi qofka mudaxiga ah waxaa u bannaan inuu udxiyadii tadawuca ahayd ee sunnaha ahayd ee uusan ku nadrin inuu ka cuno way u bannaantay bal waaba sunno inuu ka cuno waxaa looga qiyaas qaadanaya hadyigii tadawuca in laga cuno hadyigii qofkii waxa weeye uu u hadiyey xaramka neefkii u hadiyey waxaa sunno inuu ka cuno aayadda qur-aankeed baa tilmaamaysa fakuluu minhaa hadya ka cuna waacimuu lbaa'isa kii dhibaataysnaa siiya alfaqiira caydh ah kii faqrigiisu daraa wax ka siiya oo ka quudiya nabigana waxaa ka sugnaatay sida bayhaqi uu wariyey inuu cuni jiray beerka udxiyadiisa calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa u bannaan qofka mudaxiga ah inuu akhniyada dadka maalqabeenka ah inuu udxiyadii quudiyo wax ka siiyo waxaana taa daliil u ahaa qowlka ilahi uhi waطcimu اlqaanica wاlmuctar qaanicuna waa faqiirka muctarkuna waa qofka zaa'irka ah ee waxaa weeye ama muctarku waa qofka su-aasha u banbaxaya na waa lagu fasiray qaanicana waa saa'ilka lagu fasiray almuhim waa la siin karaa laa tamliikuhum yani waa la quudin karaa laa tamliikuhum laakiin akhniyadii la milkisiin maayo oo milki ahaan loo siin maayo laakiin acaam ahaan baa loo siin waay waxaa fadli badan qofkii inuu yani qofkii ulu buu cunaya wayakulu ulan ulu buu qofkii cunayaa udxiyada iska lahaa saddex meelood meel uluayn kalena uluna fuqaradu siinaya uluna uu ihdaab wuxu u jaarkiisa iyo dadka waxaa weeye iska ladan ayuu siinaya oo hadiyad ahaan buu bixinaya ulina fuqaradu siinaya ulina asagaa cunaya wa fii qowlin qowl baa wuxuu leey maya nisfan nis buu cunayaa nisna wuu sadaqaysanayaa waaya wuxuu qowlkaa horena wuxuu deliishay fakuluu minha waacmu alqaanic walmuctar marka waxaa loo qaybiyey fakuluu minha waa mid waacmu alqaanic walmuctar marka saddex waa loo qaybiyey kana wuxuu leeyahay fakuluu minha waacmu alba'is alfaqiir fakuluu minhana waa nis waacmu alba'is alfaqiirna waa nis waxaa waajib ah inuu barh ka mida uu sadaqaysto walow wax yarba hahaadee hilibkeeda oo fuqaradii uu siiyo taasi waa waajib ilan udxiyada asal ahaan waa sadaqo marka sadaqadii haddayna masaakiinta gaadhin faa'iidadeed maxay tahay waxaaba fadli badanba oo sida wanaagsan ee doorka ah inuu dhammaan udxiyadiiso dhan uu sadaqaysto marka laga reebo waxoogaa luqmado yar oo u barakaysanaya cunitaankeeda xoogaa luqmado yar asagoo ha cuno inta kalena hee inta kalena ha sadaqeeya saasa badan wuxuu idhi wayatasadaqu wuu sadaqaysanayaa bijildiha haraggeeda aw ama seyantaficu bihi haragga udxiyada uu sadaqaysanaya si hilibkeeda u sadaqaysanayo ayuu haraggeedana u sadaqaynaya ama uu dheefsanaya asagaa iska intifacsanaya u bannaanta inu iska haysta haragga wa waladu lwaajibati wawalad udiyati udiyada waladkeeda alwaajibati ee waajibka ahayd yudbax waa la gowracayaa walahu waxaa u bannaan aklu kullihi dhammaantii inuu cuno wa shurbi faadili labaniha caanaheedii wixii waxaa ka soo hadhay ee hadhaaga ahaa dheeraadka ahana inuu cabbo udxiyada waajibka waa tii lagu nadray weladka ay dhasho waa la gowracayaa asna waa waajib in hooyadii la raaciyo o la gowraco waaya qofka mudaxiga ahna waxaa u bannaan inuu weladkaan suudhaya asagu iska cuno weladka kulliguu cuni karaa labankii baa looga qiyaas qaadanaya isagu waa taabic waa taabic marka hooyadii waa inuu badh ka mida u sadaqeeya laakiin asaga wuu wada cuni karaa suudhaya marka neef hadduu qof ku nadiro maalan riman neef riman buu ku nadiray ri riman buu ku nadiray inuu udxiyeeyo dabeetana ridii baa ilmo dhashay ridiina wuu ku udxiyeenayaa ilmahay dhashtana uu raacinaya ilmaha kama reebi karo maadaamuu ku nadaray neefkan inuu udxiyo ka dhigayo waxaa wey hadduu neefkii gowraco hooyadiina hooyadii ilmihii uu raacinaya ilmihiina waxa weeye uu ku udxiyeynaya asna laakiin ilmaha waxaa u bannaan inuu dhammaantii iska cuno asagu caanaha udxiyadana wuu cabbi karaa neefkaa waxa wey ku udxiyaysan doono caanihiisa wixii ka soo hadhay weladkeeda ee dheeraadka ah faadilka ah weladkeeda iska cabbi kara lakin waa karaha wwalad waajibai waladu udxiyati udxiyadii waladkeeda alwaajibati waajibka ahayd yudbax waa la gowracaya walahu waxaa u bannaan qofkii aklu kullihi dhammaantii inuu cuno waladkaas washurbu faadili labaniha caanaha udxiyada neefka lagu udxiyaysan doona caanihiisa wixii dheeraadka ah, waladkeeda inuu cabbana waa walaa tadxiyata tadxiya male udxiyaysi male liraqiiqin addoonkii fain adina hadduu fasaxo sayiduu sayidkiisa waqacad udxiyadii waxay u dhacaysaa lahu sayidka walaa yudaxi ma udxiyaysan karo mukaataban mukaatan bilaa idnin idin la'aan walaa tadxiyata waaya addoonku udxiyo male addoonku udxiyo male maxay asagu waxaa ma milki addoonka asagaaba addoon ah oo mamluuga xoola ah haddii laakiin sayidkiisa u fasaxo inuu udxiyeeyo udxiyo uu gowraco oo sidaa ku gowraco addoonkii uduxyadaa waxaa iska leh sayidkiisa maxaa asagu naa'ib buu ka yahay waaa ah sidaa isagoo u fasaxay inuu xoolihii sadaqeeyo marka ajirkaa ah, udxiyadaas waxaa iska leh sayidkiisa mukaatabka waa addoonkii sayidkiisuu kitaabeeyey asna udxiyo ma samayn karo hadduusan sayidka u fasaxin maxaa udxiyadu waa tabaruc iyo sadaqo marka asagana waxaa weeye sayidkiisii ayuu u shaqaynayaa oo iska bixinaya xoolihii lagu kitaabeeyey hadduu fasaxo laakiin udxiyadaas mukaatib ka dhacaysa sida tabarucaadkiis kaleba la mid walaa tadxiyata udxiyaysa ma sugnaan liraqiiqin addoonkii faydinadin hadduu fasaxo sayiduu sayidkiisa waqacdow asaga u dhacaysa walaa yudaxi mukaatabun mid addoonkii la kitaabeeyey ma udxiyaysanayo bilaa idin asagoo loo fasaxin walaa tadxiyata udxiyaysi ma jiro can ilghayri qof kale lagama udxiyayn karo bikayr idnihi asagoon fasixin walaa can meyitin qof dhintay lagama udxiyayn karo in lam yuusi hadduusan dardaarmin bihaa udxiyadii waaya udxiyadii qof kale kama dhacayso qof nool oo kale oo waxa weeye aan kuu fasixin kama udxiyin kartid qof kale udxiyo kama bixin kartid qofka hadduu nool yahay hadduuna kuu fasixo haddii laakiin kuu fasaxo dhoo udxiyo iga gowrac ama udxiyaga samee te waad ka udxiyan kartaa maxaa yeele udxiyadu waa cibaado cibaadana waxaa asal ah inaan qof kale laga gudin ilaa wixii daliil ku baxay mooyaane gaaraha hadduu qofka ku fasixinba waa ka saxag jirta waaya qof dhintay udxiya ma lagama laga gawrici karaa qof dhintay udxiya ma laga gawrici karaa waxaan leenahay haddii uu qofkaasi uu dardaarmay waa laga gawrici karaa haddiise uusan dardaarmin lagama gawrici karo hadduusan dardaarmin lagama gawrici karo liqowlihi tacaala waan laysa lilإinsaani qofkii uma sugna ilaa maa saca wuxuu shaqaystay mooyaane waay faslun fasalkani wuxuu ku saabsanyay caqiiqadii caqiiqadu weeye neefka laga gowracayo ilmaha yarkay dhashay ayaa la yidhaahdaa caqiiqa caqiiqa waay waa mustaxab waa sunno asal u ah xadiidkii nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam alghulaamu murtahanu bicaqiiqati ilmaha yarka ah waxa weeye waxaa loo haystaa caqiiqadiisii waa u xabaasan yahay tudbaxu canhu waxaa laga gowrici doonaa yowma saabic maalinta toddobaad wayuxlaqu ra'su madaxiisana la xirayaa wayusamaa loo magac bixinaya xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood baa soo saaray asxaabu sunan iyo imaam axmed baa soo saaray marka murtahanun waxaa lagu fasiray yacni amaalaadkiisii e iyo fadaaishii inuu gaadho ayaa laga xabaasaya ilaa waxa weeye ilmihii loo wanqalo waaya waxaa kaloo lagu eh, fasiray in ilmahaasi uusan u shafeecaynin haddii yaraan uu ku dhinto labadiisii waalid haddii aan yani laga wanqalin oo wanqal aan loo samayn taana waa lagu fasiray yusanu waxaa la sunneeyaa an yacuqa inuu ka wanqalo can hulaamin wiilkii inuu kaga wanqalo bishaatayni laba neef oo adhi ah wa jaariyatin gabadhii ama inantii bishaati neef adhi ah waaya wiilka waxaa laga wanqalayaa laba neef oo adhi ah oo isla eg oo siman macnaha jaariyadda gabadhana waxaa laga wanqalayaa neef adhi ah xadiikii caaisha daliil u ah imaam tirmidi uu soo saaray waxay tidhi caaisho amaranaa rasuul laahi sal اlahu alayhi waslm nabig wuxuuna an nacuqa inaan ka wanqallo can lulaami wiilkii bishaatayni laba neef adhi ah o can jaariyati gabadhiina bishaati neef adhi ah rawahu tirmidi waqaala xasanu صaxiix waaya gabadhu waxay nis noqotay maadaama magteedaba ay nis tahay niskiisa ay magteedu tahay xaggii waxa wey wanqalkana waa maadaama nicmadoodu kala weyn tahay oo nimada wiilku ay ka waxa wey gabadha waaya wasinuhaa caqiiqada da'deeda wa salaamatuhaa iyo badqabkeeda ee ceeb ay ka badqabto wاlaklu in laga cuno wاtasaduqu in laga sadaqaysa hilibkeeda kaludxiyati udxiyadiiba la mid yahay wayusanu waxaa la sunaya dabquhaa in la kariyo walaa yugsaru jabin maayo cadmun laf ee jinsiga waxa weeye caqiiqada xoolaha caqiiqada lagu gowracayo jinsigooda iyo da'dooda iyo ka nabad qabaan ceeb iyo nusqaan iyo in hilibkooda la cuno iyo in la sadaqeeyo intaaba udxyadu kala mid yihin axkaamtii udxyada lagu soo dhaaftay bay kala mid yihin bitafsiil saabiq maxaa waa dabiixo sunno ah marka udxyadii bay shabahday waxaa sunno ah caqiiqada ama wanqalka neefka lagu wanqalayo in la kariyo ayaa sunna sida weliimooyinka kaleba loo karinayo caaisha ayaa tilmaantay inay arrinkaasi sunno u yahay sida imaam bayhaqi soo saaray weliba wax macaan in lagu kariyaa fiican ayadoo la tafaa'ulayo mawluudka akhlaaqdiisa inay macaan noqoto oo macna ay wanaagsanaato waxaa kale oo sunno ah in aan la jabinin neefka lagu wanqalayo lafihiisa la jabin maayo ee waa la sisiibaya lafuhu meeshay kala baxaan baa laga kala siibaya culamadu waxay dhaheen arrinkaas waxaa loo suneeyey tafaaula bisalaamati acdaa'i اlmawluud ilmahaa dhashay xubnihiisa inay nabad galaan ayadoo la tafaaulayo an tudbaxa wtusan waayusan waxaa la sunaya an tudbaxa caqiiqadii in la gowraco yowma saabici wilaadatii ilmaha dhalashadiisa maalinta toddobaysa wa yusama wa an yusama in loo magac bixiyo ilmihii fiihi maalinta toddobaad marka waxaa sunno ah caqiiqada ama wanqalka in la gowraco maalinta toddobaad laga bilaabo maalintu ilmuhu dhashay maalintuu dhashay ee kow laga dhahaya maalinta toddobaysa maalintaas ayaa wanqalkii la gowracaya maalintaasna ilmihii waa loo magac bixinaya saas ayaa xadiidkii ku sugnaatay xadiidkaan soo sheegayna marka dhaweynto wayuxlaqu waa la xiraya ra'suu madaxiisa bacda dabxiha markii uu caqiiqadii la gowraco kadib wayutasadaqu waa la sadaqaynayaa bizinatihi bizinati shacrihi tintiisa miisaankeeda dahaban oo dahaba ah, aw fidatan ama fida ah waxaa sunnaha ayadna ilmaha maalinta uu maalinta loo wanqalayo waxa weeye wanqalkiisu uu dhacayo waa maalinta toddobaad in timihii laga xiro labiyo dhadig wuxuu yahayba labiyo dhadig wuxuu yahayba in timihii laga xiro ayaa sunno ah markii neefka la gowraco neefka wanqalka kadib taasaa sunnaha waxaa kaloo sunno ah timahaas in la miisaamo miisaan la saaro intay miisaankoodu uu noqdo oo dahab ah ama fida ah in la sadaqeeyo waxaa uu ku soo arooray xadiid in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu faaطimo uu faray oo uu ku yidhi zinii shacra اlxusein xusein bni cali bni abi aalib tintiisa miisaan watasadaqii biwasnihi fida tintiisa miisaankeeda oo fida ahana sadaqayso xaakim fi mustadrak ayaa usoo saaray wasaxaxaw yani shawaahidna wuu leeyahay xadiidka shawaahidna wuu leeyahay fi sunan tirmidi iyo keyrkiiba waa shaahid xasan uu leeyahay markaa arrinkaasi wuu fiican yahay la sameeyo wayuxlaqu waa la xiraya ra'suhu ilbay dhashay mawluudka ahaa madaxiisa tintiisaa la xiri doonaa bacda dabxiha markii caqiiqadii la gowraco kadib wayusadaq waan la sadaqaysan doonaa bizinatii tintaa laga xiray miisaankeeda oo dahaban dahaba ah, aw fidatan ama fidaah waa wax iska yara garaamaad waxa laga yaaba inuu hal garaam ama laba garaam ka badan wayuadanu waa lagu aadaamayaa fii udunihi dhegtiisa midig xiina yuuladu ilmaha markuu dhasho wayuxanaku dhamxanagaa loo marinayaa bitamrin timir ilmuhu markuu saa u dhasho waxaa sunno ah dhegta midigtana in lagaga aadaamo dhegta bidixna hee lagaga aimo saasaa sunnaha di wax u horreeya dhegtiisa maqliga noqdo tawxiidka kelimatu tawxiid laa ilaha illa allah ila aadaanka tawxiidka ku jira markuu addunyada saa u yimaado sida loogu talqiininayo kelimatu tawxiid laa ilaha illa allah markuu addunyada ka baxayo midda kale shaydaankii ayaa lagaga eryayaa oo laga fogeynayaa maxaa yeel shaydaanku markuu aadaanka maqlo wuu ka cararaya waaya waxaa kaloo sunno ah in ilmaha markuu dhasho timir dhamxanaga loo mariyo weliba timirtaas waxaa fiican qof inuu calaliyo dabeetana markuu calaliyo uu dhamxanaga u mariyo saasaa sunno ah nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa sidaa sameeyo waxaa loo keenay inan uu dhalay abu طalxa timirna waa loo keenay dabeetna nabg ala sl timirtii ayuu calaliyey dabeetana ilmaha afkiisii ayuu furayoo afku kaga tufay dabeetna ilmihii yaraa ayaa leeleebsaday timirtii dabeetna nabig wuxu uhi alayhi salaatu waslam ilmuhu ree ansaar buu ahaa nabig wuxu uhi alay slam tamra waa jacaylkay ree ansaar ay jeclaayeen timirta ila ayagoo madiina deganayeen beeran jireen wa samaahu cabdallaah wuxuuna u bixiyey cabdullaahi buu rawahu muslim muslim baa wariyey timir la waayana wax kale oo macan ayaa waxaa weeye dhamxanaga loo marinayaa waxaaso dhan way dhn culamadu waxaa la tafaulaya ilmahan inuu ilmo wanaagsanoo barakaysan noqdo oo akhlaaqdiisa macaanta waaya an waaa la sunay an yuadana in lagu aadaamo fii uduuni dhegtiisa xiina yuladu marka ilmihii u dhasho wayuxanaka in dhamxanaga loo mariyo bitamri timir halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wsala allahu waslm calaa nabiyina mxamed